bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sal alla alay wasalam walaalayaalaalka waxaan idin kusoo gudbinaynaa kitaabkii fiqigaha bidaayatu mutafaqih casharadiisii soddonaad oo inoo akhrinaya sheekh maxamuud xaliik xafidahu llah falyatafadal mashkuura dee nin intaas u jilib xidhnaanaya qof dhowr iyo toban sana soo kacaya maahee islaan kaleu iska guursaday islaantii kale isagoo qabo oo islaantiisii kale ay umul tahay gabadhana koritaankeeda sugaya haddii calafka isla gaadhsiiya wakhtigubaa ayaa cishadii dambe tii yaraydee ku meheersanayd ayaa islaantiisii intay soo qaaday naaska u dhigto nuujisay maxay u noqotay islaantii gabadhii hooya u noqotay soo maha isagaanama hooyadiibuu qabi karaa maxaa kale maxaa maxaa waxaa kalifay nuugmadii soo maha marka wuxuu lehay sheekhu radaacuhaa nuugmada ay gabadhu nuujiso waa ninkii xaaskiisii man qof bay nuujisay qofkaasoo yanfasikhu uu ku fasakhmayo bihii nuujintaay nuujisay isaga nikaaxu ahaa nikaaxeedii maxaa nikaaxidii fasakhay ninkanu qabay gabadhii yarayd ee ku xidhnayd bay nuujisay mar haddii muxaramaad oo radaaci bay noqotay soma markaa soo gashay iyadii marka isaga ilmaha u hayso laakiin markii waa kala tegaya iskala tagaasi meherna ma laha yaa hawsha keenayna iyadaa keentay soo maaha waayo haddaanay gabadhan yare soo socotaa aanay nuujin lahayn dhibtan ma dhici lahayd ma dhecdeen wey taasna waxyaabaha waxay ka mid tahay nikaaxa gabadha meherkeeda rida waa fahanti soomaa hadda ma fahanti hadda micnaha mitaalka ma ku celina mise waa fahanti hadalo maalan waxa weeyaan qof baa nin baa gabadh yidhi halaysiiyo gabadh yaroo reer u dhalatay war gabadhaa halaysiiyo war gabadhu waa gabadh yar may markay weynaataan baan dhisan doonaa gabadhii yarayd baa loo mehriyey aabbaheed baa u meheriyey iyadoo jirta ama sanad ama kaba yarba ilaa ninkan gabadhan dhowr iyo tobanka sana soo kacaysa sugi maaye mid kaluu iska guursaday islaantii kale uu guursadaa ilma u dhashay iyadoo irmaan oo ilmihii ee u dhashay uu jaqayo ayaa tii yarayd ee ku mahersanayd ama xaafadoodii bay tagtay ama waaban loo keenay oo naaskay u dhigtay tii weyneed baa naaska keenaysa ma ujeedaa horta tii yarayd ee ninka ku mahersanayd haddii tii kale isaga uu qabay naaskii ay siiso maxay u noqotay hooyada soo maa haye isagana maxay u noqotay markaa xaaskiisii hooyadeed soo maa isla markiiba maxaa saa u bedela hawshii nuugmada dhadee khalaas marka isna islaantan waa iswaayeen kala tage soo maadan garan maxaa u hadhay marka ninkii ya ninkii marka meesha islaanta waa kala tagay sooma hadde nikaaxaasi gabadhaasi kala dhinte ilma dambe alla calaf ka siin maayo kaa uun ku irmaan ha ku gudho ma garad soo maaha tayar maxamar baa ka nool iyada tayar baa ka nool iyada yani islaantaas meesha waa gudhay soo maha iyadu oo ninkaa xaagiis waa ka baxday sababtuna waa maxay ridaaci soo maha hadde in labadan qof ridaac baa meeshan ridaacan yimi awgii weeyaan marka islaantiisii bay nuujisay ridaac baa meesha ka soo xasiday tan tan yaroo ilmaha naaska la nuugtay ee ilmihiisa la walaalka ah dee islaantani waxa weye kolley abu xaniifa maalan oo kale iyo waxay leeyihiin dee xaaskiisi weya la tataaban maayo marka u korta ha guursado laakiin dood baa ku jirta waxaa leeyahay ilmahan uu dhalay iyo iyadaa maxay isku yihiin walaala soo maaha laba carro oo walaala ah miyuuhad oo isla maarata ku aftirsanaya suuragal maaha marka waxay leeyihiin gabadha ma taaban karo waayo caanaha ay ku muxuha ay kaga hadda xaaraam noqotay isagaa lahaa soo maha dee marka qowlka raajixa tanna waa seegay tanna waa seegay xilli habla seeg dheh radaacuhaa nuugmadeeda ay nuujiso dheh man mid yanfasikhu uu ku fasakh maayo bihi nuugmadiisa sababkii nikaaxuhaa nikaaxeedii asaabicu khulcuhaa khulcigeedii iyadaama khulci samaysay ninkiiba iska khulucdayoo waxay tidhi ninka kan anigu ninka kani ma doonayo xaad ninka ku nacday warqadayda ha laga siiyo ma rabo meherna haddii alla idmaayo ka dooni maayo marka hadde khulcu baa taasoo kale la yidhahdaayo meherka waa dhacay markaas ya talaaq miyaa idinku jira iskuma baab maaha ma inaan khulcu haadhe maynan gaarin khulcigeedii oo waa maxay inay haddii al idmaayo ay khulci gabadhi markaa ay waa kii u dambeeya toddobaad soo maaha taas maxaa ka horeeya idigu mar idaaca buu idigu joogaa markaasuu adaabit thaani leeyi ku dar markaa khulcuhaa ku dar taasaa ka maqane khulcuhaa gabadha khuluceedii khulucna waxaa la yidhahdaa masalan gabadhan iyo ninkan way isqabeen la soco gabadhii ninkii markay isqabeen ayaa gabadhii waxay tidhi ninkan anigu ma rabo ma doonayo markaase waxaa eh, la odhanayaa ninka waayaha laydin kala kaxeeye meherkiisii uu ku siiyeysa haabay odhanaysaa markaa khalaas waa ka tegaysa arrintaas waqtigii nebigay dhacdayoo haabit ibnu qays ibnu shamaas ninka saxaabiga la yidhaahdo ayaa xaaskiisii baa rasuulka u timi rasuulka ilaahayow ninka thaabit ibnu qays la yidhaahdo ninkaa diin waxba kaga sheegi maayo waa nin ahlu diin ah oo ilaahay yaqaana oo caabida oo taqi ah akhlaaqna ninka waxba kaga sheegi maayo ninkaa akhlaaq wanaagsan waa yari laakiin waxaan ka baqayaa in ninkaasi haddii aan la idmaayo xumaanta aan ka galo in anigu diintayda ay dhaawacdaan ka baqayaa xoogaa waxale nin foolxum buu ahaa baa la yidhahdaayo xagga foolxumada waxay tii riwaayadka qaarkood haddaan ilaahay ka baqay markuu iisoo galo guriga inaan wejiga candhuufka dhuftaan kaga tufaan ka baqayaa bay odhan jirtay nin yara foolxum buu ahaa dumar iyo wax qurxoona la kala raac marka muhiimaddu diin iyo meesha waa maxay iyo akhlaaq baa asala soo maa gabadhii marka rasuulku wuxuu ku yidhi intuu arrintii saa u eego wuxuu ku yidhi faturaddiina calayhi calayhi xadiiqata beertii uu meherka kuu siiyey ma u celinaysaa ila beer buu markaa meher u siiyey ninkan markaas tir haa waa u celinaya rasuulka ilaahayo markaasuu u yahy warshamaasoo beertaadii haabitoo beertaadii qaado kale islaamtan iska siidaa marka meherkeedii oo dhan waa dhacay soo soomaarad yaa sababtuna waa maxay cilladdu xaggee ka timi iyada xaggeeday ka timi waa kaa marka khulcuhaa marka waa khulcinteediiyo siibideed ka siibto ninka haddii aan la idmaayo nikaaxiisii adaabitu taani alashyaaءu ashyaada iyo walxaha allatii taasoo tusqidu ridaysa nisfa almehri tii hore maxay ahayd almahra kaamila mayd sooma tanna waa meher badhkii bay ridaysaa gabadhii maxay marka u baaqi yeelaysaa badh bay u baaqi yeelaysaa qabla cilmigaan hadda duruustan ku jira maalmaha idinka aad buu idin anfacaya waxaa laga sheekaynaya waa cilmigiin ogaada aad buu idin anfacaya allatii taasoo tusqidu ridaysa nisfalmehri meher barhkii ridaysa qabla dukhuuli ninku intaanu gabadha la aqalgelin khamsatun shan weeye shan qodob gabadha haddii ninkii uu intaanu la aqalgelin meherkii kaamilka ahaa maxay waayaysaa gabadhii badh bay waayaysaa kow altalaaqu waa furriinkii ninbaa gabarh guursaday isagoon gabadhii aanay istaaban labadoodii laba qof ay kala yihiin oo weli aan istaaban laakiin meher uun isu hayo ayay kala tageenba laakiin ismay taabanba gabadhu marka maxay leedahay nisfu meher bay leedahay fa in dallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhunna waqad faradtum lahunna fariida maxaa ku xiga fa nisfu maa faradtum soo ma waxay leeyihiin gabdhihii maxay wixii aad u goyseen oo meher ahaa barhkii bay leeyihiin laakiin shardi maxaa ah intaasoo dhan qabla duhuul soo ma waan labada qof aan istaaban baa shardi ah waaya athaani ka labaad islaamuhu waa inuu muslimo labadoodii baa isqabay labadii qof maxay ahaayeen gaalay wada ahaayeen heer dhaqanoo meel degan bay ahaayeen kow dabeeto waxaa dhacay ee waxaan odhan lahaa waa intaan isla aqalgelin dheh wayna isqabeen dabeetaa gabadhii ilaahay islaamnimo ku duxiyey ama isagaa maxay isagii dheh isagaa islaamnimo alla ku duxiyey iyadii maxay baaqi ku tahay gaalnimay baaqi ku tahay soo maaha nisfu meher bay markaa gabadhii yeelanaysaa athaaliu ka saddexaad riddatuhu waa inuu maxay ninkii ridoobo oo laba qof oo muslima isqabay ahaayeen isagaa diintii ka baxay gabadhii maxay yeelanaysaa nisfu meher nikaaxina fasakhmaya alraabicu kan afaraad milku axadihimaa lilaakhari milku waa inuu milkiyo axadihimaa midkood lilaakhari kan kale inuu milkiyo maalan ninbaa maal waxay leeyihiin waxaa ninba nin addoona ayaa maalan wuxuu guursadayba islaan xor ah ayuu guursaday ka soo qaadba addoona ayaa haddii aan la idmaayo ayaa uu guursadayba markaasuu haddana iibsaday nikaaxii markaa waa fasakhmayaa bimujaradi haddii aan la idmaayo milkintaas ama wuxuu leeyahay maalanba addoon baa wuxuu guuriyey maala xoratan kamaa low tazawaja cabdun xoratan fashtarathu islaan addoon baa islaan xora guursaday markaas maxay samaysay isagii dhanba isagiibaba iibsatayba ila waxa adoon wax la iibsanaya waxaan weeyaan markii la iibsaday oo ay dee maxay noqotay markaa muxuu noqday isagii hantideedu ka mid noqday soo ma hantideedii adoon qolo kale leedahay baa guursaday islaantan xorta ah dabeetana hantideedii markaas hantideedii markaa dee mu ahayn laba qofood dee isqabana waa noqdeen xor iyo adoonna waa kala yihiin dabeeto markaa muxuu sameeyey maxay samaysay addoonkiibaba soo iibsatay baa gebigiisiiba waa la soo wareegtay mar hadday la soo wareegtay meeshii caqdi waa fasakhmaya waayo milkigeediibuu ka mid noqday soo maa milkigeediibuu ka mid noqday sidaa awgeed nisfu meher bay markaa yeelanaysaa waa hadal masalaha hadal ku jirjiro jiro laakiin kollay sheekhu saas isaga u gooyey wuxuu yihi sheekhu markaa addalaaqu furriinkii weeye islaamuhu islaamnimadiisa riddatu riddadiisa milku axadihimaa midkood inuu hanto milkiyo lil'aakhari kan kale alfurqatu furqadu alfurqatu kala tag ka yimaada min qibali ajnabiyin mid ajnabiya ah xaggii wadaalika tusaaluhu ka radaacin weeyaane nuugmo oo kale oo kale nuugmo oo kale weeyaane wuxuu leey halkan sheekhu alfurqatu kala tag ka yimi min qibali ajnabiyin mid qof ajnabiya xaggii ka yimi ka radaacin nuugmo oo kale weeye tusaaluhiiya wuxuu u jeeda maal hooyadii hooyadii ayaa waxay nuujisay haddii aan la idmaayo xaaskiisii maxay marka noqotay xaaskiisii walaashii noqotay soo maa waa haddii eh, suuragalna waa maxay dee islaam weyn oo naas la jaqsiinaya maaha e uga jeedaa eh, wa yaraantii soo maha qof wano ilka waaweyn hadda naas jaqaa maxaa ma ma yanfac shay maxaa waxbaa u kurinaya ila naaskani waa mogta ilmahani waa markaan cunto aanu gaadhin ee la doonayo in jirhkiisii uu kobciyo oo ku noolaado nafaquu markaa u yahay cunna soo maha ee qof weynu cunto cuno oo suuqa ordaya haddii islaantii hooyadii ay xaaskaaga jaqsiiso markaas socon maayo soo maa waa caano uun isla maageen labadoodu laakiin caanaha kala kaxaynaya maha caanaha kale marka wuxuu leeyay leeyahy ba gabadhii ninkan xaas baa ku mehersanaa xaaskii ku mehersanaa gaba yar baa ninkan la siiyey intay soo koraysuu sugaya gabadhaas hooyadii baa gabadhii naaskii jaqsiisay marka wuxuu leeyahy alfurqatu kala tag min qibali ajnabiyin qof ajnabi ah xaggiisuu ka yimi ka radaacin nuugmo oo kale ayuu ka yimi sooma haddee marka taas waxay noqonaysaa waa xaaskiisii oo hooyadii nuujisay markaase waxay noqotay haddii ala idmaayo walaashii bay noqotay way ka xaaraam noqotay gabadhaas dhismo meher buu siinaya sidoo kale haddii maaragtay ee ay walaashii xitaa nuujiso isaga walaashii haddii xaaskiisii oo yar ay nuujiso marka muxuu noqonayaa yaa ti buu noqonaya marka saas wey marka waxaa weeyaan cid kaloo marka dee ajnabi kaa xaggaasi ka timi uu ku leeyay maalan in maad walaashii nuujiso oo kale iyo cid kalaa gabadha nuujisay dee aan ajnabi markuu ku leeyahay hooyadii dhashay aan ahayn baa nuujisay micnuhu weeyaan hooyadii dhashay qof aan ahayn baa gabadhii nuujinaya addaabidu thaaliu alaashyaau ashyaada iyo walxaha allatii taasoo tuqariru sugaysa almehra meherka sugaysa kaamilan si kaamila u sugaysa qabla dukhuuli intaan gabadhu ninku ula aqalgelin arbacatun afar weeye waa qaybtii u dambaysay mar hore waxay ahayd kaamil baa meherkii baa dhacaya marna maxaa dhacaya meherkii badh baa dhacayay iminkana meherkiibaaba la sugayaa isagoo kaamiga ah. mowtu axadihimaa waa geerida uu geeriyoodo midkood labadoodii mid ka mida ayaa geeriyooday hadduu labadooda mid ka mida uu geeriyoodo iyagoo aan isla aqalgelin islaantii waxay mutaysanaysaa meher kaamil kaamilay mutaysanaysaa waayo caqdiga kani ma fasakhayo guurkii ma fasakhayo masaladaas waa masale muhiim in la ogaado ogow masaladani waxay istisna ka tahay masaladii maxay ahayd masaladii ahayd ninku hadduu gabar guursado isagoo aan gabadhaa u tegin hadduu furo maxay lahayd fa nisfu maa faragtum soo maaha yah laakiin way ka duwan tahay tani markuu gabadhii guursaday isagoo aan dhisan buu dhintay fieri soo ma aragti hadda labada jeerna marna ma taaban soo ma aragti isagoo aan gabadhii dhisan buu dhintay hadduu noolaan lahaa waa dhisan lahaa soo maha gabadhii gabadhii markaa maxay leedahay meher kaamila halkaa alulaa la soco markaa xagga waa laba waa laba arrin oo kala duwan weeye ninkii gabadhii haddii uu mehersado isagoon la aqalgelin haddii gabadhii markaa uu furo meher barhkii bay leedahay haddii isagoo aan furin oo ay ku xidhan tahay welina aan gabadhii taaban uu dhintana maxay leedahay meher dhammaystiran taasay ka duwantahay taas waa ogow athaani kan labaadi aljimaacu waa in labadii qofi jimaac uu dhex maro oo labadii qofi ay isu tagaan oo markaa meherka bacdi ay isu tagaan maxaa markaa waajibaya meher baa waajibaya waayo nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi xaquuqda aad oofisaan waxaa ugu muhiimsan ka ilaahay marka lagaba yimaadaba dumarka xaqooda waana waxa aad ku xalaashateen cawradooda buu nebigu salawatullah waslamu alayh athaaliu saddexaad alkhalwatu waa la cidloonaansho oo qofkii oo la cidloodo gabadhii alkhalwatu waa in lala cidloodo gabadhii oo uu meel cidla ah ninkii gabadhii uu la tago maalan guribay ninkii iyo gabadhii isku mehersanaa wada galeen albaabkay soo ceshadeen ama daahi bay soo sii daystee meel cid u soo gelaysa ma aha halkaa haddii arrintu saa dhacdo maxaa laga xukumayaa inay gabadhu maxay leedahay meher kaamila waayo cumar bn alkhadaab saasuu xukumay radia allahu canhu oo wuxuu yidhi idaa urkhiyat isutuur haddii daahyada la sii daayo faqad wajaba sadaaqu meherkii waa waajibay mar haddii labadii qof oo isku meersan ay qol wada galaan daahi soo deystaan ama albaabadii daaqadihii soo xidhaan yaanaba istaama hadday doonaan iyagu laakiin arrintaasa maxay tahay waa meel loo fili karaya ficil ka dhaca soo maaha de markaasi meherkii waa waajibay sidoo kale cali bin abi aalibna saas isaguna qabaa waana qowl raajixa araabicu kan afaraad talaaquhaa waa gabadha furiinkeedii uu furo fii maradihi bukaankiisa almakuufi bukaankii almakhuufi laga baqayay ninka inuu u dhinto islaam baa ku mehersanayd masale ahaan ama baha ub lahaa markaasuu wuxuu is yidhi taniyaanay ku dhaxlin alleela intaa noosh iska fur intuu furay gabadhii anunsanayo arrintuna ay tay yaanay ku dhaxlin arrintaas siduu rabay si ka duwan baa lagula macaamilayaa isagu wuxuu rabay gabadha inuu iska furo waana uu furay iyadoo ciddadii ku jirtuu dhintay yaani ku dhaxlin buu lahaa maxaa gabadhaa la siinayaa meherkeedii oo kaamila ah gabadhaa la siinaya maxaa intaa u dheer dhaxalkiina maxay qaadanaysaa qaybteedii bay qaadanaysaa sooma haddee dalaaquhaa waa furriinkeedii fii maradihi almakhuuf maradkeedii bukaankeedii makhuufka ahaa haaniyan baabulwaliimati waliimadiibu baab u yahay weliimadii waliimat lcursi baa layidhahda waa cunnada iyo raashinka arooska loo sameeya baa layidhahda xukunkeeduna waa shay dee bannaan oo sunno mu'akad ah sa raajixa ah ahlucilmiga qaarkood maalikiyada iyo shaaficiyadu iyadu waxay leen waaba waajib laakiin qowlka raajixa waa inay sunno mu'akada ay tahay weeyaan dee qofkii markaa dee isaga u fudaato inuu sameeyo oo nebigu sal alla alay slam abdiraxmaan ibni cawf waatuu ku lahaa awlim walow bishaatin weliima samee neef aryaba aad gowracdi waatuu nebigu laha salawatullahi wasalaamu calayh wa fiihi daabidaan laba daabid ayaa ku sugan marka qof walba itaalkiibay ku xidhantay kiin xoola gawrici karin xoola gawraco kii aan xoola gawrici karinoo iska itaal yarna inuu maaragtay intuu dhowrkoo kiilo hilba soo iibsado xoogaa beris dadka u walwalaaqo waa iska suuraga hadduu waayana xoogaa salool xoogaa shaaha in la iska cabo waa bannaan tahay qofka iyo waxay ku xidhan tahay maxay dhaqaalihiisay ku xidhantay dhaqaalaha qofay ku xidhantay marka waxaa fiican qofkii maala ahaan inuu weliimada dadka ugu yeedhayey inuu weliimadiisa dadka ugu yeedhayo inuu haddii alla idmay nidaamkeeda ilaaliyo oo sida wanaagsan ee fiican iyo meesha wanaagsan ee fiican dadka wanaagsan ee wacan inuu ugu yeedho ayaa fiican addaabit alawal daabidka hore ijaabatu dacwati waa in la ajiibo yeedhmada ijaabatu dacwati dacwada iyo yeedhmada ajiibiddeedu waajibatun waajib weeye yeedhmada laguu yeedhe aroos baan qabnaaye noo kaale lagu yidhi aad nagala qaybgeshida waa kuga casuunnay waajib weeye bishuruudin laakiin iska noqon maysa waajiba shuruuday waajib ku noqonaysa arbacatin afar kow an yadcuu rajulan bicaynihi an yadcuu inuu u yeedho rajulan bicaynihi cayntiisa inuu u yeedho war hebelow hebelow inuu hadda haddii masalan ahaan dad fara badan oo meel fadhiyaa uu qofku yidhaahdo aroos baan qabaaye in lai yimaadaan doonayaa ma qof buu cayimay maya markay waajib kugu noqonayso waa goorma waa markii lagu magac dhabo oo la cayimo qof marka wa an yadcuwa waa inuu u yeedho rajulan nin bicaynihi cayntiisa iyo shakhsiyaddiisa hebelow ama heblaayoy waa in qofkii la cayimo oo saa loogu yeedho taasay dee waajib ku noqon kartaa oo dacwada qofkii markaa lagu gaar yeelo taasaa markaa qofku ajiibi karaa ama maaragta diidi karaa waayo nebigu sal ly slm hadii waliimo lagugu yeedho idaa duciya axadukum ila alwaliima falyaatiha xadiiskii bukhaari waa tuu ahaa ha yimaado athaani ka labaad anlaa yakuuna waa inaanu ahayn fi lwaliimati waliimadaa laysugu yeedhay allabariga munkarun wax munkara meesha wayaana jirin meesha haddii laysugu yeedho munkarna uu jiro waa dhibaata soo maaha meel lagu jaasayo oo lagu tumanayo oo fasaad uu yaallo oo masaa'iba ay taallo markaa inaad tagtaa laasimkuguma aha anlaa yakuuna fi lwaliima weliimadu waa inaanay ahayn munkaratun mid munkara waa inaanay ahayn saalihadna saddexaad an yakuuna daaci midka yeedhaya ee dadka u yeedhayaa waa inuu yahay musliman mid muslim ah yaxrumu ay xaaraam tahay hijruhu ka fogaanshihiisa laga fogaado waa inuu ka kuu yeedhaya maxay yahay waa inuu muslim yahay soo maa haddii ka kuu yeedhayaa uu gaal yahay ka war ma gaal baa la tegaya xafladiisa jawaabtu waa maya an yakuuna waa inuu ahaado addaaci midka yeedhayaa musliman waa inuu muslim yahay yaxrumu uu xaaraam yahay hijruhu maxay ka fogaanshihiisa laga fogaado ay xaaraam ay tahay waayo saaxibuulweli waa inuu muslim yahay hadduu gaal yahay ma gaal baa welimihiisa la tegaya waa maya alraabicu kan afaraad ama shardiga afaraadi an yakuuna waa inuu yahay ka kuu yeedhayaa kasbuhu kasabkiisiiyo wuxuu ka shaqaystaa xalaalan waa inuu xalaal yahay nin khamriga iibiya adduunka aroos baa lena noo kaaleh meesha waxa lagu haya waa lacag khamri un soo maaha waxaa meesha lagu haya laisku guursanaya lagu tamaashaayo waa lacag khamri soo maaha ide wixii la mid a sigaar iyo qaad iyo masaa'ib oo dhanba waa la mid marka in qofkan kuu yeerayaa ee welimada meesha ku dhigayaa kasabkiisu waa inuu maxay yahay kasab xalaala waa inuu yahay ila xaalaan aad cuntaa taag uma haysid waayo nabigu wuxu yidhi sal alay waslam kullu jismin nabata bilxaraami fannaaru wlaa bih jidh walba oo naar cunideed ku kobcay oo ku cayilay maxaa odhan laha xaaraan cunideed ku cayilay ku kobcay naar baa mudan in lagaga gooyo nabigu yuri salawatullahi wasalaamu calayh haddaa marka shuruudaha afarta haddii la helo maxaa kuu bannaan inaad maxay tagto welimana tagto laakiin hadda hadda hawstaas maahee waxaa laga yaabaa inuu shuruudaha hadda munkarna meesha aanu jirinoo kasab xala xaaraama aanu jirinoo qofka kuu yeeraya muslim yahayo lagu cayimo oo waxaa dhici karta in la heblaayo aroos bay aaday saakibaa aroos la aaday barqadi saacada koy tobanka laga imaanaya waxas ma aroos ba waa ciyaare waa xuquuq badan baad dayacmaysa soo maa cuquuq badan baad dayacmaysa oo ku saaran haddaad reer leedahayna reer kaa saaran haddaadan reer lahaynna naftaada iyo tacliintaadii iyo gurigaa joogtay kaa saaran baad dayacmaysa soo ma marka waxaa la rabaa wixii fa acdi kula dii xaqin xaqah shay walba cid walbo xaqle xaqeedi sii walaalkaa kuu yeeray iyo hawsha kuugu yeeray xaqiisa u qabo laakiin shan iyo toban saacad dul fadhi maanta halkaa ka joogjoogo sax maaha adaabidu thaani aadaabu lwaliimati waliimada iyo allabariga cursigu aadaabtiisu khamsata cashara shan iyo toban weeye hamsata cashar kow yustaxabbu waxaa la jeclaystaa an yaqsida inuu qofku ula qasdo bilijaabati yeedhmadaa loo yeedhay ajiibadduu ajiibayo assunnah shay sunnaa inuu ula qasdo iyo wa ikraami akhiihi walaalkii inuu karaamaynayo maamuusayo laa nafsa alakli cunno laf ahaanteed ma aha haddii lagu yidhahdo aroos baanu lehna noo kaale qasadkiiyo niyadaadu waa inay maxay tahay walaalkaa muslimkaa kuu yeedhay ajiib waayo nebi maxamed baa wuxuu yidhi haddii laydinku yeedho weliimo oo walaalkiin muslimkaa idinku yeedho ajiiba ajiib nebigaa yidhi marka waa in horta niyadu kaa tahay maxay sidaa waa inay kaa tahay soomaa sunnahaad ku dhaqmayso waa inay kaa tahay sunna ku dhaqa waa inuu kaaye waa marka labaade karaama inaad karaamaynayso ayo walaalka ama walaasha muslimadee ku yeedhay laakiin arrintu waa inaanay ahayn walahi maalmahan hilibba ma cunine maanta bal aan si fiican hilibka uga soo dhargaya fuudka iyo ayaamahan sanuunad iyo wax la qooshqooshay ma arag iyo labaniyad iyo waxaase bal maantan si fiican bal maarata hergebna way ha iskaga soo saar waxa aday tahay waa cunna raadis un soo maha yaa nin soori qaaday baad noqonaysaa marka yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqsida inuu uga qasdo aaditaankiisa meesha uu aadayo bilijaabati ijaabada iyo ajiibiddaasi assunna sunna ku dhaqankeed waa inuu uga qasdaa iyo maxay wa ikraami akhiihi walaalkii ama walaashii inuu karaamaynayo laa nafsa alakli cuno laf ahaanteed maaha sooma hade cuno laf ahaanteed ma aha saa awgeed marka dhaqamada laga fiican yahy waxaa ka mid a ah qofkii waxaa laga yaaba inuu cursigii iyo arooska intuu tago wax ka soo qabto lafihiisna uga soo dhargo hadhowna joog weyn soo buuxso soo walwaalo waa laga fiican yahay soo maaha ya waxaa laga yaaba qofkii arooska inuu kula hadlin laakiin waa sideedaa laga fiican yahay inaad joog weyn iyo joog sharaab iyo joog raashin soo rartid waa laga fiican yahay oo ma meeshii tagtid waxaad ka qaban karta ka qabo laakiin waa dhaqan laga fiican yahay marka dee dhaqankaasi waa dhaqan jiro oo qofkii inta aanu raashinka waxaa laga yaaba intaan dadkii iman lahaa loo qaybinba in qaydhiinkana lagu sii dhiidhiibo inta kalena lagu kala farsamaya dhici karto waa arrin aadan wacnayn oon wanaagsanayn sida wanaagsan marka sharcigu inuu raacaa fiican hadii sharciga la raaca waxba xumaan maayaan athaani yustaxabu waxaa la sunneeyaa albasmalatu bisinka in loo qabto fii awalihi marka u horeysa la cunaayo iyo walxamdu ilaahay in loo mahadnaqo fii aakhirihi marka maxay aakhirkiisa dambe ee raashinka marka la laasto kabacdi waayo nebigu sal ly slm wuxuu yidhi ilaahay wuxuu raalli idinka noqonayaa ama qofka ilaahay wuxuu raalli kaga noqdaa inuu wax cuno oo ilaahay mahdiyo ama wax cabbo oo ilaahay maxay u mahdiyo soomahade yaxrumu waxaa xaaraam ah alaklu cunid washurbu cabid bishimaali bidixda bidixin wax lagu cuno oo lagu cabbaa waa shay maxay ah waa shay muxaram ah waayo nebigu sal allau alay wasalam laa ta'kuluu bishimaal bidixda waxaa ku cabina ha ku cunina cilladu waa maxay fa ina shayطaana ya'kulu bishimaal shaydaanka waxna ku caba waxna ku cuna gacanta bidixda qof kastaba waxaa ku lamaan oo ku lifaaqan maxay waxaa ku lifaaqan qariin soo maah qariinka kugu lifaaqan ee kugu lamaan haddii u maaragtay markaa ee aad bisinka u qaban waydo soo kugu naaxi maayo shaydaanka kugu jiro ha isku naaxin marka dee bisinka u qabo ha kugu qabo araabicu kan afaraad yukrahu waxaa la nacaa taqdiimu acaami tacaam in laysu soo hormariyo laysu keeno xaaran kulul dadkii aad cuntada siinaysay raashin qiiqu saafan war uga leeyahay inaad soo hordhigtaa waa arrin la karaahaysta soo maaha waa arrin laga fiican yahy raashinka markoodha sii deji xoogaa ha qaboobo dabeeta hadhow markaad ridid wixaad ku dari lahaydna hadhowna ku dar taasaa fiican waayo cuntada kululi xadiis baa jiray hadda sanadkiisa aanan garanayne dacaamka kululi baraka male xadiis caynkaa odhan jiray hadda sanadkiisa wuxuu aad uma xasuusteen marka waxaa fiican xadiid kale inahu acdamu lilbaraka kaasaa barakada u weyn an yukrahu waxaa la karhaa taqdiimu طacaami طacaam horumarintii xaaran kulul marka dee midka wanaagsan waa maxay kii qawowgaa soomaa ka qawowgaan lama rabo ka kululna lama rabo ka diiraan dhexdhexaadka la rabo alkhaamisu ka shanaad yukrahu waxaa la nacaa attanafusu in lagu neefneefsado fil inaa'i weelka weelkii wax lagu cabayey markaad wax ku cabayso ha ku neefsan waayo lama ogolo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxa uu nahiyey in qofku weelka wax ku cabayo uu ku neefneefsado weelka gudihiisa weelka markaad kabato haddaad neefsanayso sidaa isaga qaado weelka dibadda ku neefso asaadisu ka lixaad yukrahu waxaa la karhaa jawlaanulyaddi gacantu inay warwareegto fi طacaamin muwaxidin raashin keliya maca jamaacatin iyadoo koox lala cunayo sixni baa laydiin soo dhigay sixniga waxa saarnay waa beriis iyo iyo maxay ahaad iyo suuga dusha lagaga shubay waa meesha saaran markaasaa qofkii waa cunno isku mida ah, dacaam waaxida wuxuuga jiraa xeedhadan waxa ku jira maxay yihiin waa isku mida ah soomaa baa ku jira markaasaa dadku dee qaar baa hamugoranyo qaba eh halkuu ka cunayaa halka kaleu ka laacayaa halkaasaa malaa qoyan buu isleeyahay gacantu marka inay xeedhada ku wareegto ayaa la diidaya waxaa la dhanka ku-xiga yaa ghulaam kul biyamiinik wa kul bimaa yaliik meesha ku xigta cuntada ka cun haddiise laakiin cuntada meesha saaran ay kala duwan tahay hilbaa saaran geel iyo adi ah ama ido iyo riyaa saaran khudaar kala duwan baa saaran markaa dee wixii dhankaaga aan saarnayn inaad xaggan ka soo qabsato adoonka kale ku tacadinayn ayaa la rabaa soo ma wuxuu yidhi marka shiikrahu waxaa la nacaa jawlaanulyadi gacantu inay ku wareegto fii tacaamin waaxidin raashin keliya maca jamaacatin iyadoo maxay lala cunayo iyadoo koox lala cunayo taasaa maaragtay la diidaya asaabicu toddobaad yukrahu waxaa la nacaa alaklu cunnadii oo laga cuno alaklu cunid la cuno min wasati acaami raashinka bartankiisa raashinka meesha bartanka xeedhada bartankeedaa in gacanta wax hadday wax saaranya xitaa in la cun lama ogola sababtuu diinta u diidaysa waxa weeyaan waxaa nabigeennii suubanaa yidhi calayhi salaatu wasalaam albarakatu tanzilu wasata acaam barakadu waxay ku soo degtaa xeedhada iyo digsiga raashinku ku jiro iyo sixnigu ku jiro bartankiisa meesha bartanka bartankaay barakada kusoo degaysaa marka hareeraha ka cunoo bartanka u dambeeya haddii hadhow aad dhargi weydood aad u baahato aakhirka dambeeya fuji intaa cun laakiin marka hore maxaad samaynaysaa horta ka warwareegso meesha u barakowdoo hareeraha ka cun raashinka oo nebigu sal ly slm wuxuu leeyahy barakadu bartankay cuntada kaga soo degtaa hareeraha ka cuna bartanka ka cunina yukrahu waxaa la nacaa alaklu cunno min wasati tacaami tacaamka bartankiisa wax laga cuno raashinka iyo xeedhada bartanka wax laga cuno ahaaminu ka yukrahu waxaa la nacaa annafku afuufid fi tacaami raashinka in la afuufo oo qofkii markuu raashinka soo qaado inuu yidhaasada saxabka ku haya hadduu waxaan kulul yahay colku caydhsan maayo iska dhig ha qaboobay wix ama yara faadhfaadhoo kulaylku ha ka baxo ama ha ku yara qaboobay iskaba sugba marka in raashinkii la afafuufo dadku inla moogta ummad baa kula cunaysa wixii haddaad keligaatay cid baa kaaga hari karta wixii marka waxaa la rabaa si usluubo sharaf le wixi aad u cunto baa la doonaya yukrahu waxaa la nacaya annafqu afuufid fi dacaami raashinkii la afuufo attaasicu yukrahu waxaa la nacayaa alaklu ayaa la nacay oo la karahsaday cunid la cuno muttaki'an qofku isagoo haddii ala idmaayo wax ku dangiigsan bimacnaa isagoo qofku suxulka dhigtay isagoo itikaagu adoo sidaa suxulka u dhigtayoo meel sidaa suxulka u dhigtay marka itikaagaas nabigu waa diiday sal ly slam nabigu sal sl innii laa aakilu muttaki'an anigoo suxulkayga dhulka ku haya waxba cuni maayo waxaa yeelay majrigii meeshii ay eh, cunnadu iyo neeftu iyo hawadu maraysay ayaa kaa xidhmaya marka hadhow waa sixan kartaa xanuun baa kugu dhici karaa calooshuna qofka bani aadamka sidiisaba kulcadda raashinku ku dhaco dhanka bidix bay ku jirtaa dhanka midig caloosha kuma jirto dhanka bidix bay caloosha ku jirtaa marka waxaa la diidaya dhinac inaad u jiibsato adoo wax cunaya ayaa la diidayaa alcaashiru ka tobnaade u dambeeya ama ka horeeya yustaxabu waxaa la jeclaystaa alaklu cunno wax lagu cuno bihalaaati asaabica saddex farood waa arrin hadda ama jirin bay la tahay saddex farood in qofku raashinka ku cuno ayaa fiican faa'iido badan bay leedahay faa'idadeeda waxaa ka mid a adoo sunnihii ku dhaqmaya faa'iidadana waxaa ka mid a cunto badanna cuni maysa soo moogid cunto badan lakin inaad sacabkao dhan wada geliso wax badan baad fujinaysaa laakiin wax badana cuni maysid saddexdaa farood wax ku cunayso oo wax badan kugu tegi maayaan waana sunnihii nebiga sal alla alay waali wasalam waayo nebigu saddex farood wax ku cuni jiri ixdaa cashar yukrahu waxaa la nacaa alqiraanu xidhiidhin la xidhiidhiyo laysku qabto fi tamri timirta iyo wa naxwihi wixii la mida ilaa biidnihim dadka kula cunaya fasaxooda mooyaane dad baa cunto la cunaysaa inta badan waxaa laga yaabaa hilibku inuu yaryar yahay cuntada ku dhex jira soomaa lagu kariyey baahilibku inta la yaryareeyo baa dhici karta markaa cuntada la cunayso hurmadii aad qaadaysaba laba saddex haddaad ku laabto wixii odan laasanaya soo maaha marka waa inaad xabad baa lagu ogolyahay xabad yaro hiliba ku qaado markaad cunayso soo maa haddii meesha waxa saaran yaanyaa la jarjaray ay tahayna mid jeex yar ku qaado laakiin hurmadaad qaadaba saddex afar haddaad ku laabto maxay noqonaysaa walaa ta'kulu amwaalakum baynakum bilbaaili bay noqonaysaa taasi cumuumkeeda soo gelaysa marka maxaa la rabaa waxaa la rabaa inaad ku cunto maxay inaad in yar ka cuntaa la rabaa tawreedh hebelow aniga xabadii waxay ima tareen labada gobsin aan ku qabtaan rabaa baalke dee saddex iyo laba waxaan ku qaadaba de hayga cafi hay maarata de arrinta cafis xaggaagaan ka dalbaya inaad tirahdid oo qofku markaa uu ku yidhahdo maxay waa fasaxanta haddii timir la cunayana timir haddii la cunayo labalaba ha isugu qaban xabad xabad u cun dad baa kula wadaaga haddii saambuus la cunaya sidoo kale haddii caana la qaybsanayn labalaba koonba ha isku shubanin wixii dadku kula wadaagaan adigu wax dadka ka badan ha cunin yukrahu waxaa la karhaa alqiraanu in laysku xidhiidhiyo fi tamri timirta iyo wanaxwi wixii la mid ah ilaa biidnihim idankooda mooyaane wallahu subxaana watacaala shan iyo tobanka ahayd faqradan wuxuu leeyahay karaahada hadda uu yidhi waxaa karaaho ah in maaragtay ihaano inuu ihaanaysto ama gacantiisa ku masaxo xadiidkii caaisha bay u sheegaan kolley oo rasuulku uu lahaa akrimu lkhubza khubsiga karaameeya oo xadiis darajadiisu ay xasan tahay ah marka dee in la ihaanaysto ama gacmaha laysaga masaxo laga dhigto sidaas tiraashadii gacmaha laysaga masaxayay iyo maro faraha lagu tirtirto in laga dhiga iyadu sax ma aha amaa dhunkashada iyo la dhunkanayo intaan wixii la cunin iyadu wax shareecada ku soo arooray ma aha shareecadu waxay ka hadashoo diidayna ma aha in qofku markuu kimis cunayo ama uu cunaayo khubs ama roodhi ama laxoox ama muufo intaanu cunin uu dhunkado marka hore shareecadu wax ku soo arooray anfintiisa ma aha sugiddiisa wax ku soo aroorayna ma aha marka wuxuu leeyahy in laiska dhaafo baa fiicantaas sheekhu karaahada ugu daray yukrahu waxaa la karhadaa taqbiilu lkhubsi khubsigii in la dhunkado aw ihaanatihi ama in la ihaanaysto oo masxu yadihi ama inuu gacantiisa ku masaxo oo sida istiraashadaoo kale faraha isaga bi'iyo bihi khubsiga yustaxabbu aklu luqmati saaqita yustaxabbu waxaa la jeclaystaa oo sunno ah aklu luqmati hudhmadii in la cuno hudhmadii asaaqidati ee dhacday luqmadu waa hudhmada marka afka la geliyo la hudho oo qofku haddii isagoo wax cunaaya hudhmadii uu afka geliyey ay ka dhacdo ama uu ku sii waday afka ay dhulka kaga dhacdo waxaa mustaxab ah inuu soo qaado oo markaa uu wixii gaadhay ka jafo oo ka masaxo oo markaa uu cuno waase goorma waa haddii aanay ku dhicin meel nijaaso ah haddii laakiin ay meel nijaasa ay ku dhacdayso wixii nijaasobi mayso markaa lama rabo hadday suuragal noqoto markaa qofku inuu isagu haddii alla idmaayo markaa uu iska maydho uu cuno waa baab gaara ah. laakiin haddii xitaa inaad najaasowdo ama si noqoto qofku ka tegi maayo waa qaadayaa xayawaan iyo wamaa ilaa dalika ayuu siinayaa saasaa imaamu nawowi uu leeyay sharxu muslimka rasuulkuna sal lla slm watuu lahaa idaa waqacat luqmatu axadikum falyaakhudhaa falyumit maa kaana biha min adaa waliyaakulha haddii qofku hurhmo uu cuni lahaa ay ka dhacdo ha soo qaado oo wixii dhiba ee wasakha gaadhay ha ka jafo dabeetana ha cuno ayuu nebigu yidhi salawatullah wasalamu calayh yustaxabbu waxaa la jeclaystaa aklu luqmati hurhmadii cunideeda asaaqita ee dhacday ee qofku markuu cuni lahaa dhulka kaga dhacday araabica cashara yustaxabbu waxaa la jeclaystaayoo sunna ah an yaakula inuu qofku cuno macahum dadka la jirkooda bil biliithaari si iithaar ku salaysan iithaar bimacnaa isagoo dadka u dooraya wixii isagu cuni lahaa qayb ahaan isagoo dadkii u dooraya ayaa fiican oo waxaa halkan uu ka warramayaa in haddii keligaa raashin lagugu talagalay aad qof kale aad la cuntid aad rabarkaale la soo cun adigoo markaa keligaa inaad cuntaad ka dooraysaa in lagula cunaad rabtaa ama maalanba laba qof baa idinku aba raashin laydinku talagalay markaasaad laba kale u yeedhateen waayo nebigu wuxu yidhi sal allau aleyh wasalam طacaamu lwaaxidi yakfi اثnayn wa طacaamu اlإثnayni yakfi halaaث yakfi alarbaca wa طacaamu alarbaca yakfi hamaaniya marka waa inaad doortaa haddii laba laydinku talagalay maalan inaad afar ku cuntaan haddii afar laydinku talagalay sideed qof ku cuntaan haddii sideed laydinku talagalay ilaa shan iyo tobanaad ku cuntaan marka yustaxabu waxaa la jeclaystaa an yaakula inuu cuno macahum qofka qofkii inuu cuno dadka la jirkooda biliithaari isagoo dooraya oo iithaarinaya waana shareecadu waxyaalahay amraysa ka mid tahay alkhaamisa cashara yustaxabu waxaa la sunneeyey an yadcuu inuu u duceeyo lisaaxibi alwaliima qofkii loo yeedhay qofkii waliimadan iska lahaa ee saaxiibkeedii ahaa inuu u duceeyo sida nebigeenni ka sugan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi akala طacaamukum alabraar wa sallat calaykum almalaa'ika wadakarakum allahu fi man cindah ducooyinka caynkaasoo kale ah ama aftara cindakum asaa'imuun wa akala acaamukum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika marka aadaabtaas shan iyo tobankaa buu sheekhu sheekhay waxay culimmadu ku darayaan qaarkood inuu dacaamka inta aanu cunin ka hor sii faraxasho waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ahaa haddii uu doonayo inuu seexdo isagoo janaabo qaba waa weysaysan jiray hadduu doonayo inuu wax cunana gacmuhu rasuulku maydhan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa wanaagsan oo kale qofku inaanu isagoo taaganna wax cunin isagoo taaganna aanu wax cabbin iyaduna waa fiican saasoo kale haaniyan baabu cishrati annisaa wuxuu baab u yahay la dhaqanka dumarka si wanaagsan loola dhaqmo oo raggii ay dumarka ay qabeen oo xaasaskooda ahaa inay si wanaagsan ula dhaqmaan cishratu nnisaa waa shay waajib ku ah raggu inay haweenkooda u samafalaan oo si wanaagsan ula noolaadaan oo sidii alleh subxaana wa tacaala uu sharciyey xalaaleeye kula macaamiloodaan waatuu rasuulku lahaa sala allahu aley wasalam allahu u laha wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarkii wanaag kula noolaada rasuulkuna alayh salatu wasalam waatuu lahaa khayrukum khayrukum liahlih qofka idinku wacani waa qofka ehelkiisa ugu wacan xagga dhaqanka iyo macaamilka wanaagsan ee weli raggii isagoo rasuulku uu caqli celinayo ayuu wuxuu ku yihi rasuulku sal allau aley wasalam ninka muslimka gabadh muslimada oo xaaskiisa uma cadhoodo haddii uu wax ku qoonsado wax kale ayay ku gelinaysaa oo dabaa'ic kaleoo wanaagsan ayay leedahay wa fiihi daabidaani baabkan laba daabid baa ku sugan addaabidu alawalu daabidka hore yajibu waxaa waajib ku ah calayhaa gabadhii waxaa waajib ku ah taacatu zawjihaa zawjkeedii inay adeecdo oo bimacnaa amarkiisii ay qaadato ilaa filmacsiya wixii macsiyo ah mooyaane wixii ilaahay loogu caasi garoobayo mooyaane wixii kale macruufa gabadhu ninkeedii inay warkiisa qaadato wey oo aanay warqeylada naga daa'iyo waa hadal badan tahay waxaa iyo wax la mida ama kafsi xun aanay kula hadal ayaa la rabaa waayo asalku shareecadu maamulka iyo talada guriga iyadoo dadku wada tashi ka dhexeeyo ragga ilaahay saare alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin bu alli subxaanahu wa xadiid kaloo darajadiisu ay sixo sheegayso ayaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay xaqu zawji calaa zawjatihi an low kaanat bihi qurxa falaxasathaa maa adad xaqah xaqan ninkuu gabadha ku leeyahay hadday isku daydo inuu xaqiisa u guddo ma gudi karayso xitaa haddii jidhkiisoo dhan nabarro iyo boogo iyo dheecaan ka soconayo iyo malax jidhkiisuu ku yaallo daba iyo dacal oo ay markaa carabkeeda ay kaga masaxdo maa addad xaqahu xaqiisa ma gudi kartuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa arrin aad u khatara soo maha qof jirku markaa waa arrin aada u cajo badan nebiguna salawaatullaahi wasalaamu caleyh mucaad waa tuu ku lahaa haddii aan cid amrayo inay cid kale u sujuuddo ilaahay duunkiisa iyo sukadiisa waxaan amri lahaa qofka dumara zawjkeeda inay u sujuuddo ayaan amri lahaa marka waxaa rasuulku sal ly slm uu tilmaamay macaashiro wadan dadka inay ku wada noolaada macaashiradii waxaa ka mid a ah inay ninkii ku ateecdo siduu sheekhuba sheegayo eh, diintana asal ku leba wixii uu amro haddaanay macsiye ahayn waxaa ka mid a ah inay gurigeeda ku sugnaato oo gabadhu idankiisa ay la socoto zawjkeeda waxaa ka mid a nafteeda inaanay u diidin markuu u baahdo ninkeedu waxaa ka mid a inaanay gurigiisa u fasixin cidna isaga idankii la'aantii waa inaanay soon sunna ah soomin isagoo jooga ilaa idankii mooyaane waa inaanay maalkiisa waxaanu ogayn oo badan aanay ka bixin waa inay haddii alle idma u qumtaa isaga inay u khidmayso iyo awlaaddiisa u khidmayntooda waa inay sharaftiisa iyo awlaaddiisa iyo maalkiisa ilaalisaa waa inay ku shukrisaa oo maaragtay u mahadnaqdaa wixii wanaaga iyo abaala u galo oo aanay haddii alla idmaayo aanay dafirin wanaagga iyo khayrka u galay waa inay isu qurxisaa oo dharkaka ugu fiican u xidhataa waa inaanay haddii alla idmaayo u gallad sheegan hadday wax tarto isaga ama carruurtiisa waxaasaan adba ku taray carruurtaada waxaasaan taray gurigaaga waxaasaan keenay waa inaanay odhan waa inay haddii wax yar uu haysto oo qof wax badan haysta aanu ahayn wixii uu siiyo inay raalli ku noqotaa oo aanay ku kallifin waxaanu awoodi karin way alle wuxuu liyunfiq duu saacati min saacati waa inaanay eh, wax isaga dhibaya ama ka cadhoonaya aanay samayn waa inay mucaamalada labada isaga dhale waalidiinta hadday nool yihiin ee qaraabadiisa wanaajisaa waa inay haddii alla idmaayo sirtiisa qarisaa gurigiisa sirtiisa oo aanay faafin waa inay haddii alla idmaayo haddii uu dhinto afar bilood iyo toban cisho waa inay isu basaasisaa oy maaragtay uga fogaataa wixii e, oo dhan e, kale maarata qofka dumara u bannaana wama ilaa dalik wuxuu yidhi marka sheekhu caleyh raxmatullah yajibu waxaa waajiba calayhaa gabadha dusheedii taacatu zawjihaa zawjkeedii inay ateecdo ilaa fi lmacsiya macsiya wixii a mooyaane waayo nebigu wuxu sal lla alay wasalam laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq waatuu rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam wa calayhi ninka dushiisa waxaa laazim ku ah an yucaamilahaa gabadha inuu kula mucaamaloodo kula dhaqmo bilmacruufi wanaag inuu gabadha kula dhaqmo ayaa waajib ah waayo alle subxaana wa tacaala saasaa guurka u asaleeyey walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf ee alle leeyahy subxaana wa tacaala walirijaali calayhinna daraja asii kale xaq weynaade lakiin gabadhuna waxay leedahay ixtiraam iyo maamuus iyo nidaam bay leedahay rasuulkeenni waatuu lahaa calayhi salaatu wasalaam alaa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqa walinisaa'ikum calaykum xaqa waad ku rasuullah salawatullahi waslamu caleyh waxaa ka mid a gabadha ninku su ula mucaamaloonayo dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmo ayaa ka mid ah oo gabadhii dhaqan fiican kula dhaqmo waxaa ka mid ah waxyaalaha mucaasharada laga doonayo waa inuu gabadha wixii dhibee ka imanayaa u dulqaato iska cafiyo wixii meelka dhace ka yimaada waa inuu gabadha xifdiyaa oo ilaaliyaa waa inuu gabadha haddii aan idmaayo umuurteeda diinta ah <clears throat> waa inuu baraa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii daruuriga gaar ahaan oo lagama maarmaanka ah waa inuu gabadhii baraa waa inuu gabadhii amraa ilaahay diinkiisa inay toosiso daacada alle ku toosnaato waa inuu gabadhii u fasaxaa oo idan siiyaa markay idan weydiisato aanu cinaadin wixii dan ah markay soo qabsanayso waa in gabadha sirteedii aanu faafin ceebaheedii aanu sheegsheegin waa inuu gabadhiisa la tashadaa umuuraha noloshooda ka wada dhexaysa waa laba qofoo inla wada nooleh waa inay wada tashadaan waxaa ka mid a waa inuu haddii aan la idmaayo wakhtiyada guryaha la tago ee qoraac ama qada ama casho iyo xilliyadaas munaasibkaee curfiga waa inuu guriga joogaa waa inuu haddii mid wax ka badan uu qabo oo laba xaasiya ka badan uu qabo waa inuu cadaalad sameeyaa waa inuu haddii alle idmaayo wakhtiga guriga yimaado munaasibkaa ah u sheekeeyaa waa inaanu hadduu ka cadhoodo guriga uga fogaan oo meel kale aanu u hurdo tegin waa inuu gabadhii iyo ubadkeediiya masruufaa waa inuu gabadha isu qurxiyaa sida iyadu isugu qurxinayso waa inuu gabadha malaha u wanaajiyaa oo wax wanaagsan gabadhiisa u maleeyaa wamaa ilaa daalik inaha iyo wax la midaba waxa weeyaan waxyaabaha laga rabay ka mid addaabidu thaani daabidka labaad yaxrumu calayhi waxaa ninkii xaaraam ka ah umuurun arrimo arbacatun afar ah afar arrimood ayaa xaaraam ka ah gabarh walba oo dee haddii aan idmaayo muslimad ah waxaa haddii aan idmaayo iyo nin walba muslim ah noloshooda waa inay wax shareeco oo wanaag oo daaca alla ah ku salaysnaa tahay marka ninkii gabadhan qabay xaaskiisa noloshooda marka laga hadlayo afar arrimood ninkani waa ka xaaraan ka ugu horray ityaanuhaa waa inuu gabadhi macnaa jimaacuhaa waa inuu gabadhi uga yimaado fi duburi xagga dambe oo meeshii taranka loogu talagalay meelaan ahayn oo ilaahay taranku inuu ka dhasho ugu talagelinba inuu haddii alla idmaayo uga tago waxyaalaha muxaramkay ka mid tahay rasuulku waa tuu lahaa ina allaha laa yastaxyii min alxaqi laa ta'tu nnisa'a fii adbaarihinna ilaahay xaqa kama xishoodo ee waxaan idiin sheegayaa ragow haweenkii xagga dambe hauga tegina waatuu nebigulaha salawaatullahi wasalaamu calayh ityaanuhaa ay waxaweye imaansho looga yimaado fi duburi athaani ka labaad ityaanuhaa imaansho uu gabadhii uga tago ninkii u tago filxaydi iyadoo xaa'ido ah oo aan macduuro ahoo daahir ahayn iyo wanifaasi iyadoo nifaas ah iyo gabadhii umulay tahay ama ay gabadhii xayd wadato inuu zawjkeedii u tagaa waxyaalaha muxaramkaabay ka mid tahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waatuu yidhi man aataa xaa'idan aw imra'atan fii duburiha aw kaahinan fasadaqahu bimaa yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed waatuu nabigu lahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh wayas'aluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaa waatuu alla subxaanahu wa tacaala marka xilligaa ay dumarku xaa'idada yihiin ama nufasada waa mamnuuc tegidoodu laakiin waxaa bannaan alistimtaac wixii aan ahayn alistimtaac fii jamiici badaniha duuna alfarji way bannaanta iyadu waayo nebigu sal alay wasalam caaisha waxay leedahay markay noloshoodii ka warramaysay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ya'muru ixdaana idaa kaanat xaa'idaa rasuulku markii xaasaskiisa uula joogo midayo hadday xayd qabto wuxuu amri jiray an tattazira inay gogorad soo xidhato uma yudaajicuhaa markaasuu la seexan jiray mararka qaarkood waxay odhan jirtay yubaashiruhaa mubaasharadana waa jidhka qofka oo qof kale jidhkiisa la taabsiiyaa la yidhahda laakiin amaa wixii ityaana mamnuuc wixii istimtaaca fii jamiici badaniha waa bannaan yahay maa cadda aljimaac athaalidu ka saddexaad ityaanuhaa waxaa saa loo leeyahay shareecadu u sugaysaa nimanka yahuudda ahaa baa dhaqan waxay u lahaayeen gabadhu hadday xaydo waa u tegid gabadhu zawjkii u tago wa hiya walxaal hiya iyaduna saa'imatun ay tahay mid sooman siyaama fardin soom farad ah soom farada gabadhiioo sooman inuu soomkii ka jabiyo u tago ayaa la diidaya waa soom xaaraam ah waayo nebigu sal allau alay wasalam waatuu lahaa laa tasum ilmar'a wa bacluhaa shaahid ilaa biidni hayru ramadaan rasuulku waxaatuu ley sal ly slam gabadhu ma soomi karto soon sunna ah ninkeedii oo jooga iyadoo haddii alla idmaayo waxaan rabadaan ahayn waayo rabadaantu waa shay waajib ah ninka iyo gabadho waa waajib oo xaq ilaahay uu leeyahay wey subxaanahu wa tacaala soonkeeda alraabicu ityaanuhaa waa u tegid ninkii gabadhii uu tago wahiya muxrima iyadoo muxrimad ah bimacnaa ama waa xaajiyad oo xaj bay xidhan tahay ama waa muctamira oo cumray xidhan tahay iyadoo cumraysanaysa ama xajinaysa inuu zawjkeedii la socda wax u doonto waa shay xaaraama sharciga islaamka uma bannaana isna xaaraan bay ka tahay iyaduna xaaraam bay ka tahay ityaanuhaa ku tegid uu ninku u tago ehelkiisii wahiya walxaal hiya iyaduna muxrima ay haddii alidmaayo xaajiya tahay ama ay tahay muxrima ay tahay kitaabu lkhulci khulcigii ayuu kitaab u yahay yah maxaa hadhe filcasluhu waa caslintii canhaa xaggeeda uu ka casliyo bilaa idnihaa iyadoo aan idin la weydiinin casliga wuxuu u jeedaa labadii qof ee isdawjeenka isqabay markuu ninku ka baqayo islaantu inaanay uur yeelan maalan uur yeelan buu ka baqayaa markaa ay macaashiradu dhex marto ayaa meeshii riximkeedu manigu ku dhici lahaa ayuu wuxuu samaynayaa in banaanka ku dhacaan buu rabaa caslinbu marka baa sharciga la yidhaha caslin baa la dhahaayo in sidaa uu yeelo bilaa idnihaa iyada idankeeda waa muxaram waase la kala qaadayaa hadday xor tahay hadday addoon tahay hadday xor tahay caslintaas waxaa waa iyadaa idin buu weydiisanayaa waa inay raalli ka tahay waayo maqsuudka jimaaca saa ah oo ilaahay ugu talagalay haddii aan ay addoon tahayna waxa weeyaan waxba idin la weydiin maayo hadduuse bilaa idnihaa sameeyo waa shay makruuha ee muxaramka iyadoo ma soo gelayso shay makruuha bay noqonaysaa laakiin muxaramka ma soo gelayso amaa tii adoontayd iyadu saasuu yeelay casluhu waa siibidiisi canhaa bilaa idnihaa idin la'aanteed uu saa u yeelo wallahu aclam baabu kitaabu alkhuluci khulcigii buu kitaab u yahay khulciga waxaa la yidhaahdaa in gabadhu iyo ninka isqabaa guurkii ka dhexeeyey uu dhexdooda ka baxo asalkeedii waxaa laga soo qaatay min khalaca thawb qofku markuu marada iska saaro ayaa la yidhaahdaa waayo qofka dumara zawjkeedii waxay u tahay haddii alla idmaayo waxay u tahay gabadhu dhar bay u tahay sida ilaahuna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna allah u yidhi subxaanahu wa tacaala gabadhii baa marka sharci ahaanna waxaa la yidhahdaa waa inay e, e, zawjku waa inay gabadhu faaruqdaa ninkeedii oo tidhaahdo ninkaygii waxaan doonaya anu kala tagno iyadoo markaa haddii alla idmaayo ciwad ka qaadanaysa ciwad markaa bixinaysa ama ciwad bay bixinaysaa zawjkii uu ka qaadanayaa meherkeedii ama wax kale markaa waa shareecada ku sugan weeyaano ilaahay waatuu leeyay subxaanahu wa tacaala falaa junaaxa calayhimaa fii ma iftadat bihi allah waa tuu leeyay subxaanahu wa tacaala marka khulcigu xukunkiisa marka laga hadlo fuqahadu waxay leeyihiin axkaamta sharciga ah ee axkaama khamsaha la dhaho laba ka miduu ku wareegaa oo marna wuxuu noqdaa mubaax marna wuxuu noqdaa xaaraan buu noqdaa mar mubaax buu noqonayaao mubaax buu noqonayaa marna karaahuu noqonayaa marna xaaraan buu noqonayaa mubaax wuxuu noqonayaa oo gabadhii ay bannaan tahay inay ninkeedii khuluc inay weydiisatoo tidhaahdo inaad isii daysaan doonayaa laba xaaradood markuu si xun ula dhaqmo oo ila noolaan kari weydo ou nafta ilaahay isugu keeno te warniyahu yana isku aakhira seegine iska kaysiidaa allah waatuu leeyay fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allaahi falaa junaaha calayhimaa fiima iftadat alwatu ileyh subxaana watacaala marka labaadna waxa weeyaan in karihat zawjuhaa hadday ninkeedii nacdaba ninkiibay nacday ilahay qadarkiiba soomaalida waxay ku mahmaahdaa ilaahw yaanayna nici na kare ilaahw yaanayna jeclaan na lagama kareeyo somaaligu tidhahdaa marka ninkii ay la nooladay shalay raacday guursatay baa lagu soo kari waayay nag si kastaa loola hadlay banaankaas ka soo taagtay markaasaa dee meesha waxaa ka dhalanaysa markaa in xuquuqdii laysku lahaa laysu gudi waaye ilan qofkan qofka ma doonaye sidaa awgeed marka si aan xaqii qofkan uu ku lahaa ee aana u inay tidhaahdo marka waxaan doonayaa inaad warqadaydii isiiso oo khuluc markaa la sameeyo oo markaa u yidhahdo isagu meherkaagii isku fura iyo wax lamid ah. markuu xaaraamta noqonaya waxa weeyaan heerkii oo iska dhaqan oo fiican oo ladan ayaa gabadhii waxa weeyaan nicmadii intay u muuqan weyday ba waxaa shaydaan dhegta kaga akhriyey in reerkeeda burburiso markaas waa muxaram hadday ku adkaateen waa la iska siin laakiin rasuulku wuxuu yidhi ayuma imra'atin sa'alat zawjaha talaaq min hayri maa ba'sin fa xaraamun calayha raa'ixata aljanna gabadh walba oo ninkeeda weydiisata inuu furo wax dhibaato ah ay ku cabanayso maanta reer lagu kala kaxeeya iyadoo aanay haysan fa xaraamun calayhaa raa'ixata aljanna waxaa xaaraan ka ah ilaahay jannadiisa udgoonkiisa inay hesho rasuulka salawatullahi wasalaamu calayh inay xaaraan bay ka tahay rasuulka salawatullahi fuqahaadu waxay tidhahdeen dalaaqa iyo khulcigu maxay ku kala duwan yihiin waxay laha dalaaqu iyo khulcigu waxay ku kala khulcigu ninku xaq uma laha gabadha inuu soo ceshado ilaa inay iyadoo raalli ka noqoto mooyaane laakiin dalaaqu hadduu ninka gabadhii furo gabadha inay raalli ka tahay inaan raalli ka ahayn soo ceshigu wax ku xidhan maaha soo maha maala islaantiisu wuxuu ku dalqad baan ku furay hadhow markaa waa ku soo celinayaa raalli ma ka tahay isagoon dhihin buu odhan karaa waa ku soo ceshaday laakiin khulciga marka la joogo oo sidaa aynu sheegna lagu kala tegayo waxaa shardi ah in gabadha raalli ahaanshaheedii la helo ee waxaa kaloo la mid ah isagu khulcigu dalaaqa kuma tirsanaa sidiisaba hadduu laba jeer islaantii ninkii furo oo maaragtay khuluc haddana ku faaruqo marka dambe hadhow noqosha way isugu harsantay laakiin hadduu mar ninku hadduu saddex jeer gabadhii furo waxaa laga rabaa mid ku noqon karo ilaa uu helo ilaa gabadhaasi nin kale intuu guursado iskii uga ay u kala tagaan marka waxaa bannaan in khulcigii lagu noqdo gabadhii lagu noqdo idinkeedii waa bannaan tahay haddii xitaa nin kale aanu guursanba maalan gabadhiina ninkan gabadha ninkan waxay tidhi waxaan doonayaa inay fasaxdo waaba nacdayba ninkii maalan waa nacday xaqiis inay ku ciyaartay ka baqday warkakaydaabay tidhi markaasuu yidhi meherkaagii ma dhaafsanaysaa warqadii haayo waa kaaga tegay meherkayga warqadaydiisii waa siiyey sidaa markaa hadduu yeelo ninkii hadhow gabadhii waa ku noqon karaa nikaax cusub iyo meher cusub baa loo qabanayaa waa ku noqonayaa isagoo laba dalqadood hore u furay dalqadna ay u harsantahay markaa haddii markaa gabadhii uu khulci ku sii daayo la odhan maayo ilaa nin kale oo kaa dambeeya uu guursado gabadhii kuma xalaal aha sida ninkii saddexda gabadha ku furay oo kale sidoo kale iyada ciddadeedu marka la tirinayo waa hal xayd oo keli ah laakiin tii kale ee caadiga loo furay ciddadeedu waa imisa xayd saddex xayd wey waxaa bannaan gabadhi iyadoo xayda hulciga waa la samayn karaa laakiin dalaaqii gabadhiiyo xayda haddii la sameeyo haba dhaco laakiin so dalaaq bidciya noqon maayo marka oo dalaaq bidca buu noqonayaa laakiin hulcigu gabadhi oo xayd qabtaa waa la samayn karaa sidoo kale zawjka firaaqa uu gabadha faaruqayo ciwad iyo waxbaadee buu qaadanayaa laakiin firaaq dalaaqu isagu ciwad kuma xidhna waxaa la yidhaha isagu ciwad la'aan iyo bedel la'aan ma ansaxayo laakiin dalaaqu ciwad la'aan iyo bedel la'aan buu ansaxaya wamaa ilaa dalik waa masala muhiim ah dalaaqan iyo hadda aan ku jirno sheekhu aad u kala saarsaari doono waa dumarku inay ogaadaan waa shay muhiim ah shuruuduhu sittatun khulcigu shuruudihiisu waa lix kow an yaqaca waa inuu dhaco min zawji nin xaggii waa inuu ka dhacaa yasixu uu ansaxayo alaaquhu furiinkiisa nin alaaqiisu uu ansaxayo khulcigii waxaa loo jeeda maalan waa inuu qofkani dee qof muslima yahay waa inuu xor yahay waa inaanu waalnayn waa in carruur sabiya aanu hayn qofkii wax furi karaa ayaa wax khulcin kara wey micnuhu saa u fahan qofka markuu caadiga wax furi kara ayaa maxay u bannaan tahay khulcigana u bannaantah yaqacu waa dhacayaa khulcigii min zawjin zawj buu ka dhacayaa yasixu u ansaxayo talaaqu furiinkiisii waayo rasuulka sal allau aleyh wasalam waa tii saxaabigii aynu sheegi doonno iyo islaantiisu aw kala kaxeeyey athaani ka labaad an yakuuna waa inuu ahaadaa khulcigu calaa ciwadin beddel wax ku salaysan oo ninku uu warqadan iyo sideynta gabadhan uu wax beddel qaadanayo oo markaa ama meherkii baa la siinayaa ama haddii alla idmaayo wax kalaa gabadhii nimankan looga qaadaya ama haddii alla idmaayo intii uu ka qaatay in ka badan ma ka qaadan karaa intii meher uu siiyey in ka badan ma ka qaadan karaa mise kama qaadan karo waa hawl hadal ka taagan yahay kolley waaya an yakuuna waa inuu ahaado calaa ciwadin wax kala qaadasho iyo beddel mid ku salaysan haalian an yaqaca waa inuu dhacaa munajazan isagoo go'an isagoo warcadoo go'an ah waa inuu haddii alla idmaayo dhacaa oo aan dee waxyaabo kale lagu xidhin shuruudo lagu xidhi maayo haddii shuruud lagu xigo sax maaha dee haddii aad waxa iyo waxaa i siiso ayaan khulciga kuu samaynayaa shuruudaha adag lagu xidho lama rabo araabic allaa yakuuna waa inaanu noqon xiilatan xeelad ay gabadhu ugu xeeladaysanayso liisqaati yamiini alaaq liisqaati rid ay riddo yamiinu alaaqi dalaaqa dhaartiisa inay riddo waa inaanay gabadhii ugu xeeladaysanayn oo waxaa xaaraam uu noqonayaa gabadhii ayaa maalan waxay dareentay ninkan qabaa nin iyo islaantii collamaha heshiisnamaha soomaalida hore odhan jireen yacnii waxay dareentay gabadha tan ninkan inuu doonayo inuu furo inuu furo inuu doonayo bay dareentay dalqada horena waa dhacdhaceen mid baa ninkii u harhsan dhalqad ah hadduu maanta taa ku dhufto tuurana waa in uun haddii aa la idmaayo zawj aan isaga ahayn uu soo guursado iskii u guursado iskiina uga tago ama uga dhinto markaasaa waxay ka dalbaysaa gabadhii khuluc baan rabaa inaynu ku kala tagno oo anigu aan ciwadku siiyo aynu halkaa ku faataxaysan labada yada marka iyadu waxay leedahay fursad aad heshid aad ninkan ugu soo noqotid ilaa hadduu hadda sii daayo fursad kale ma hadhin soo maaha yan dalqado horna waa dhaceene oo marka waxay filanaysaa aad samaysay markaase xeelad samaynaysaa taasaa marka la yidhaahdaa khulciga xeeladaa taasaa la yidhaahdaa allaa yakuuna waa inaanu noqon khulucii xiilatan xeelad ay gabadhu ugu xeeladaysanayso liisqaati inay riddo awgeed yamiinu daaqi dalaaqa dhaartiisa inay riddo oo kale oo ninkan inuu furo ayuu diyaar ugu ahaa oo walle inaan ku furo baan doonayaa laba dalqa horaa dhacay iyuu ku sii dembaysleeda marka marka caqli badnaanta qaarkood shareecada haadaanbay ka tuurtaa iyo farsamada qaarkeed oo la diidayo diintu shareeca iyo xerad kuma salaysnaa allaa yaqaca waa inaanu dhicin bilafdi dalaaqi dalaaq lafdigii waa inaanu ku dhicin waa khulcigiiye bal bisiiqatihi siiqadiisii lagu yaqaana waa inuu ku dhaco oo siiqada dalaaqu marna si sariixay noqon kartaa sida dalaaqii oo kale siicada khulcigu marna sariix bay noqon kartaa marna kinaayay noqon kartaa sariix markuu yahay masalan khalactuk ee fasakhtu iyo faadaytu iyo waa la mid uma baahna marka iyadu waxyaaba kale niya uma baahna warku waa cad haddii kinaaye u yahay oo markaa beri baan kaa noqday iyo ee waxa weeyaan waxyaabaha hadalla muxtamalaada uu ku hadlana niyaa markaa loo baahan yahay wuxuu yidhi allaa yaqaca waa inaanu dhicin khulcigii bilafdi dalaaqi dalaaq lafdigii waa inaanu ku dhicin bal bisiiqatii siiqadiisii waa inuu ku dhaco lagu yaqaanay anlaa yahwiya waa inaanu niyoon bihi khulcigii aطalaaqa alaaq waa inaanu u niyoon ee muxuu u niyoonayaa inuu yahay khulci inuu yahay buu u niyoonayaa waayo rasuulka inama acmaalu bniyaat buu yidhi salawatu llahi waslamu kitaabu alaaqi waa kitaabii koob iyo wa fiihi waxaa ku sugan kitaabkan gudihi sittatu abwaabin saddex baab baa ku sugan dalaaqu bahrimiya inuu dhaco calaa jamiici zawja zawjadii oo dhan dalaaqi waa inuu ku dhacaa dee waxaa la diidayaa inkastoo xitaa hadda sheekh kolkaa isaga soo diray laakiin ninku hadduu yidhaahdo gabadh yahay waad madaxa adag tahaye madaxaagaan furay anigu jidhka inta kale gurigu joogayaa marka dalaaqii muxuu ku dhacay badh buu ku dhacay soo ama gabadhu haddii la wada hadlo gacanta waa ka horraysaa waad gacan fududahay gacmahaan kaa furay anigu jidhka inta kale <laughs> baaqi weeye ama way hadal badan tahayoo wuxuu yidhi carabkan kaa furay afkaagaad toojin wada carrabkaaga waa iga furaya aniga shaqada iskuma lihi marka waa inuu ku dhacaa dalaaqii maxay maca jamiici zawja haddii xitaa laakiin uu yidhaha lugtaadaan furay iyo gacantaadaan furay ninkaasi wax ma ka furmaya mise ka furmi horta waa ka furmayaan lugtiiyo gacantana ma wax la taagnaan karaa ilan qof bay ku yaallaan waxane marka waa furmaya haddood gacan baan furay il baan furay ciddi baan furay hadduu yidhaahdo iyo ilig baan furay weligii wuxuu doonaa ku sheekeeyey dalaaqaasi waa dhacaya laakiin fuqahadu sheekhu isaga soo daray meesha laakiin an yaqaa calaa jamiici zawja zawjada dhan inuu ku dhaco saas uga jega sheekhu aleyh raxmat ullah waaye kitaabu alaaqi alaaqii buu kitaab u yahay dalaaqa iyo furiinku xadhigii qoyska iyo guurkii xidhnaa oo la furaa la yidhaahdaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala ragguu gacanta u geliyey oo dumarka waa laga ilaaliyey reerba ma dhaqnaadeen haddii dumar wax fura la odhan lahaa reer dhaqnaan lahaa ma jiro ummaddu ma taranteen waxa weeye waa lagu kala tegi lahaa ama islaantiiba konton carruuroo kale aabbe wadan lahayd marka shareecadu si wax isugu ilaaliso ayaa ragga loo dhiibay oo layidhi idinka ilaahay gacanta idiin gila arijaalu qawaamuuna cala annisaa shareecaduna waa xadiday oo jaahiligii baan waxna ka furmi jirin